gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godobgodob dhashiyo kala wada guracan gacalkala wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaada ay sii baxayso arbaca ayaa soo gelayso taariikhdan waxay ku beegan tahay labada bisha koowaad sannada labada kun afariy labaatanka qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhammaan hay-adaha dowladda soomaaliya oo si carale kaga falceliyay heshiiskii bixinta qeyb ka mida ah badda oo maamulka somalilan ula galay dalka itoobiya iyadoo baarlamanka labada gole ay soo saareen xeerar burinaya wadahadalka somalilan ee itoobiya la gashay waxaa sidoo kale caawa barnaamijka xogwaraysi aad ku maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay intaa ka ka mid ah badda soomaaliyeed uusan bixin karin qof shakhsi ah heshiiskii badda somalilan ay la gashay etoobiyana aan la aqbali doonin haddaba waxaan eegi doonaa somalilan waxa ay kaga bedelanayso bixinta baddaas aqoonsian idinsiina hadday tiraada aqoonsi jira ma aha wax kasta oo na dhex maray oo horey oo dhacay han idinsiina hadday tiraada aqoonsiga tabasho ah oo jirtaaye ma goyso dhulka qaar ka mid ah bixinaya xukuumadda somalilan waxa ay sidoo kale sheegeen in dowladda federaalka ee soomaaliya ay burinayso wadahadalladii lagu galay dalka jabuuti Eh, in etoobiya ay wadahadal la geli karto ay u madax bannaan tahay inay qeyb ka ahayd ayayna sheegeen wadahadalkii jabuuti dhowaan ugu soo gabagaboobay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka somalilan qodobadaas ayaan ku soo qaadan doonaa intaa barnaamijkeena ku guda jirna iyo qodobadii kale nagu soo kordho xubintii kalamaan ee sidoo kale qeyb ka ah barnaamijkeenna gabagabadan waxaad ku maqli doontaan asraar lahu kala sooco aday taladii kutegto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale shariif cabdulla maxamed sheeke ee farsameynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale xogorays warniyahow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garan mayse yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh <laughs> warniyo waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaad tidhi dhulkii soomaaliyeed oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran wanaag saaxiibyaal markale kulan wacan wanaagsan ayaa idin leenahay inu ku bilownee dowladda soomaaliya ayaa kasoo horjeesatay go-aan somalilan ay la gaartay dalka etoobiya oo ah inay bixinayso qeyb ka mid a ah badda cas oo etoobiya ay ka sameysaneyso saldhig ciidan iyadoo sidoo kale ay halkaasi dekad ka sameysanayso etoobiya waxaana etoobiya mm, sanadadii ugu dambeeyey la sheegay inay diyaarsanaysay ciidamo mariinis ah ama ciidamada badda kuwaas oo ay ku naawileysay in ay qeyb ka mid ah soomaaliya ay saldhig kaga sameysato oo sidoo kale dekedna ka samaysato una deganaadaan ciidamada waxaa dowladda qeybaheeda kala duwan ay kasoo horjeesteen arrinkaas sida golaha wasiirada iyo filada iyo labada gole ee baarlamaanka baarlamaanka labadiisa gole ayaa maanta waxay soo saareen xeerar ay ku barinayaan wadahadaladii somalilan ay la gashay etoobiya ee heshiiskaas ay ku kala saxiixdeen adis ababa ee ah in ay qeyb ka mid ah badda soomaaliya etoobiya ay saldhig ka yeelanayso iyo xarun ama dekad ay uga soo degaan agabyada ay doonayso xildhibaan mahdi maxamed guleed khadar ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka ayaa warbaahinta u akhriyay qodobada ay ka soo saareen oo xeerarka ah ay ku birinayaan heshiiskaas jamhuuriyadda federaalka soomaaliya baarlamaanka federaalka soomaaliya xeerka ku aadan burinta is-afgaradka dowladda federaalka etoobiya iyo maamulka somalilan muqdisho jannaayo laba labaatan iyo afar baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanka ku haya taariikhdii dheerayd ee colaadeed ee soo martay labada dal iyo labada ummadood oo ka bilaabanta halgankii imaam axmed ibraahim axmed guray halgankii daraawiishta iyo dagaaladii labada dal ee kun sagaal boqol afar iyo lixdankii iyo kun sagaal boqol toddobiyo toddobaatankii oo labada dal ku reebay xasuus aan wanaagsanayn balse ku soo idlaatay kun sagaal boqol sagaashankii burburkii labada dowladood asagoo garowsan in muddooyinkan dambe xiriirka labada dal ka soo kabanayeen colaaddii taariikhiga ahayd oo ay ku oo lagu naalooday xidhiidh iyo deris wanaag asagoo garowsan ahmiyadda ay leedahay derisku wada noolaanshaha gobolka gaar ahaan labada dowladood ee soomaaliya iyo itoobiya markuu arkay go-aanka golaha wasiirada ee soo baxay labadii janaayo laba kun afar iyo labaatanka ujeedkiisuna ahaa xadgudubka dowladda ethoobiya ee gobonnimada soomaaliya markuu arkay qodobka koowaad faqraddiisa saddexaad ee dastuurka oo xeerinaya gobonnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa laguma xadgudbaan markuu arkay qodobka toddobaad faqraddiisa koowaad ee dastuurka oo xeerinaya gobonnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay koobaysaa dhulka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo idil oo ay ku jiraan berriga badaha jasiiradaha iyo uurkooda hoose hawadooda sare iyo geyiqaaradeedka iyo dhul iyo biyo-goboleed kasta oo ku soo biira jamhuuriyadda soomaaliya si waafaqsan sharciga uu baarlamaanka qaranku ansixiyo markuu arkay qodobka saddex iyo kontonaad iyo qodobka afar iyo kontonaad ee dastuurka oo siinaya dowladda federaalka soomaaliya xaqa awoodeed ee gelista heshiisyo caalami ah gaar ahaan arrimaha la xidhiidha arrimaha dibadda dhaqaalaha difaaca iyo amniga oo sidoo kale u baahan ansixinta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay qodobka koob iyo kontonaad afraad ee dastuurka oo qeexaya dhammaan heerarka xukuumadda waxaa waajib ku ah inay u hoggaansanaadaan dastuurka dalka ayada oo aan heerna isa siinaynin awood ka baxsan kuwa dastuurku siiyey markuu arkay qodobka shan iyo kontonaad faqraddiisa labaad ee dastuurka kumeergaadhka ah oo qeexaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxay mas-uuliyadaha sharci dejinta u gudanayaan si waafaqsan madaxa afraad ee dastuurkan oo ku saabsan habraaca sharci dejinta heerka qaranka markuu arkay xeer lambar laba qaybtiisa koowaad maamulka hantida qaranka qodobka koowaad oo qeexaya in dhammaan dekadaha iyo garoommada dayuuradaha ha ahaadeen kuwo rayid ah ama kuwa ciidanka ay yihiin milkiyad qaran sidoo kale qodobka saddexaad ee isla xeerkan oo qeexaya in aysan jirin cid gaar ah oo u sheegan karta si gaara hantida qaranka ayna tahay lama taabtaan markuu arkay mabaadi'da sugaysa xurmada gobonnimada iyo midnimada geyiga dalalka afrika ee lagu xeeriyey axdiga ururka midowda afrika o a u ee hore iyo xeerka dhismaha midowda afrika a u ee laba kun iyo laba iyo ururgoboleedka igad markuu arkay qodobka laba faqraddiisa afraad ee axdiga quruumaha midoobay iyo qaraar lambar laba lix laba shan oo xeerinaya dalna uma isticmaali karo inuu dhaqaale ahaan siyaasad ahaan ama ficil ahaan ficil kasta oo ku qasbaya dal kale inuu muquuniyo xuquuqdiisa madaxa bannaan si looga faa'iidaysto markuu arkay qodobka sideedaad ee axdiga jaamacadda carabta oo xeerinaya dowlad kasta oo xubinka ah jaamacadda carabta waa inay xurmayso hanaan dowladeed hannaanka dowladeed ee u dhisan dalalka xubnaha ka ah isla markaana u qadariso arrimahooda u gaarka ah xubin walba waxa ay ballan qaadaysaa inaysan ku kicin fal kasta oo ujeeddadiisu tahay wax kabedelid hannaanka dowladeedka ee dal walba u dhisan markuu arkay qodobka laba faqraddiisa afar axdiga waddamada iskaashiga islaamka o i c oo xeerinaya dhammaan dalalka xubnaha ka ah o i c waa inay xurmeeyaan siyaasadda qaran madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka kale ee xubnaha ka ah ayna marnaba ku kicin faragelin arrimaha gudaha kaasi wuxuu ahaa xildhibaan mahdi maxamed guuleed khadar oo u akhrinaya xeerarkii labada gol ee baarlamaanka ay ku buriyeen warbaahinta heshiiskii somalilan ay la gashay etoobiya ee ahaa in qeyb ka mid a ah badda soomaaliya ay etoobiya saldhig iyo ka samaysan doonto dekad godob godob dhashiyo talawaada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku um maran hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti aboon ayaad leenahay haddii aynu eegnana markan madaxweynaha soomaaliya maanta waxa uu iskugu yeeray labada gole ee baarlamaanka waxaana arrinka laga hadlayay uu xoogiisa uu ahaa dhiibistii somalilan ay dhiibtay qayb ka mid ah badda soomaaliya iyadoo etoobiya ay sida ay sheegtay ka kireysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu arinkaas ku tilmaamay xadgudub etoobiya ay kusoo xadgudubtay dalka iyadoo ay u gaftay qawaaniinta caalamka u yaala waxaa madaxweynaha soomaaliya uu sheegay inaan la aqbali doonin dhulka badda iyo cirka qeyb ka mid ah in qof amaba dowlad ay bixiso aynan bixin karin sida uu hadalka u dhigay waxaa sidoo kale uu sheegay inaan la aqbali karin in khilaafka ka dhashay ama khilaafkii ka dhashay somalilan iyo dowladdii e, dhexe ee dalkana ay gobodfaladii ay u geysatay in arrinkaas yar aan lagu bixin karin qeyb ka mida soomaaliya aynana u qalmin waa kan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad dheer ka horjeediyey labada gole ee baarlamanka maantana la hadlay shacabka iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo caalamkuba waxa uu markhaati ka yahay soomaaliya iyo etoobiya shalay deris ma noqon muddo fog oo qarniyaala ayay deris ahaayeen qarniyaashaas ay deriska ahaayeen in badan oo ka mid ah lix boqoloo sano toddoba boqoloo sano lagu qiyaasaahe taariikh la yaqaano oo qoran ayaa ka dhexaysay taariikhdaasi taariikh aad iyo aad u qurux badan ma ahayn taariikh dagaal iyo cunfi iyo colaad iyo burbur ku salaysan ayay ahayd taariikh jihaad waxaa la yidhaha iyo kurseyd waxaa la yidhahda oo saliibiyiinta iyo jihaadiyiintu ay ku dagaalamaan ayay ahayd taariikhdaas muddo dheeray soo tixneed dagaaladii hadda dambe oo guddoomiya uu ka hadlay oo inta badan ethoobiya nooga imaanayey laakiin marmarka qaarkoodna annaga naga imaanaya dabcan yaa soo marnay waddadaas iyo taariikhdaas waxay ku soo dhammaatay kun sagaal boqol iyo sagaashankii markii dowladii soomaaliya ee maxamed siyaad barre oo madaxda ka ahay ay kolaabs garooday dowladii etoobiya oo mengistu xayla maryan oo madaxda ka ahayna ay kolaabs garooday labada dowladoodba ay burbureen taariikhdaas soo socotay ilaa qarnigii shan iyo tobanaad bilowgiisii iyo qarnigii afariyo tobanaad meeshaasi kusoo dhammaatay laba dowladood oo cusub ayaa soomaaliya iyo etoobiya ka hana qaaday jamhuuriyadda saddexaad ee maanta annaga aan madaxdeedii mas-uuliyiinteennii kan aan nahay ayaa soomaaliya ka hana qaaday dadka soomaaliyeed in badan oo kamida ah waxay isu sheegeen inaan loo noqonin taariikhdaas dhibka badanna ee hore loo soo maray ee colaadda iyo burburka iyo dhibaatada labada dal ka soo jirta dadka soomaaliyeed si dhab ah ayay go-aankaas u gaareen in ay colaad ka jeestaan oo ay u jeestaan nabad iyo maxaanku idhahdaa daris wanaag iyo wada noolaanshiyo waa middaas midda aan ku keenay sloganka maanta aan haysanno oo soomaaliya heshiis ah duniduna heshiis laah duniduna dariskeeda ka bilaabataa aan heshiiska lanaha nase daro eh, in kasta oo dad badanoo soomaaliyeed mar walba ay qabeen dalkan aan dariskana etoobiya la yidhaha colaadaasi kama dhammaan yaa la qabay laakiin dad badanaa qabay waxyaabaha socsocda waxyaaba duruuftu keentay waaye ee colaad maaha eh way iska dhammaan doonaane aan dul qaadan etoobiya xumaanteed iyo burburkeed iyo kala qaybsankeed kamaanaan shaqayn annagoo weliba asbaabo badan oo ay dad badan jeclaa lahaayeen inaan uga shaqayno aan sheegi karno ama aan haysano la soo istaagi karno maanta bisha janawari kowdeedii waxaa dhacay wax cusub waay waa curato maanta la jooga curato ku ah duruufta jirta laakiin aan curato ku ahayn taariikhdii hore ee aan soo marnay aan curato ku ahayn waay cid awood ula dalka soomaaliya cad ka mida inay bixisahay ma jirto awoowayaasheenaa diiday aabbayaasheenaa diiday hooyooyinkeena iyo ayeyaasheenaa diiday annagaa intaan noolayn hadda diidnay sina suurtagal kuma aha inta yartaa ee maanta soomaaliyada aan haysanno oo aan weliba hoosta ka qabno in badanaa naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn laakiin haddana aan intaan inaan horumarsanno nabadaynon maxaanku idhahdaa dadka ku nool iyo deegaanada wax aan qurxinno aan ku ballannay maanta in ay cad ka mida u baxaa dadka soomaaliyeed ma ogola meel kastoo ay joogaan xuduudda gudaheeda kuwa ku jira xuduudda banaankeeda kuwa joogaba waan wada ognahay soomaali qaanuunka caalamiga ah, international low ma ogola waxaa kowdii janawari adisababa ka dhacay qaanuunka caalamiga ah ay kasoo horjeedaan international low waxay kasoo horjeedaan international customary low xeerarka dhaqanka caalamka ka jira oo qawaaniinta marka lagu yimaadaba habdhaqanka caalamka ka jira ee dowladaha iyo ummadaha ay u dhaqmaan kasoo horjeedaa sina dhaqangal kuma noqon doono haddana dhaqangal kuma ah waxaa intaas dheer taariikhdeena ka mid ah walaalaha soomaaliyeed ee waqooyiga soomaaliya ku nool ama somalilan dadka soomaaliyeed ay ka tirsan laakiin taariikhyaal la kala leeyahay deegaan kasta leeyahay taariikh caam ay leeyihin qarni hore aabbayaashii iyo awoowayaashii dalka iyo deegaankaa deganaa waxay diideen isticmaarkii caruurtiisu inay ku dhalatay dalka heshiisyadii ay galeen waxaa ka mid ahayd naag ajnabi ah oo isticmaarka gabdhahooda in aanay ku dhali karin dalka oo haddii ay dhalayaan ay baxaan ay dibadda imeedi kusoo dhalaan si aanay dalkan xuquuq iyo sheegasho ugu yeelanin taariikh hore oo maqaar ku qoran weeye maanta haddii ay nool yihiin maxay dareemi lahaayeen maanta qarniga kow iyo labaatanaad awoowayaashaas caruurtoodii qaar ka mida dalkii gobol ka mida bixinayna inuu dhimo lahaa nolosha inuu hore ka dhimo lahaa warnuu istaagi lahaa u malaynaya haddii ay noolaa lahaayeen daw ma aha taariikhdaas sharafta leh oo qiimaha badan ayaa waqooyiga soomaaliya iyo dadka degan ay ka soo jeedaan weliba waa aaminsanahay dadka waqooyiga soomaaliya ku nool haybaddaas iyo sharaftaas weli waa leeyihiin inaan qabaa berigii soomaaliya annagu tooramkii hore madaxweyne ahay oo ayna haysatay arrintii badda ay taagneed ayaan ogahay daraanka iyo fariimaha ka imaanaya waqooyiga soomaaliya sida ay ahaayeen ayagoo kormarka kale soomaaliya biyo dhul ma aha dad ku noolyaha biyo jaddaa jiro oo badweynta indiya ka mida ah laysku haysto dareenkoodu yaan ogahay biyihii kale dhinaca kaleo agtooda ahaa maanta waa la bixinayaa in la yidhaaho sina suurtagal uma ah waan hubaa in aanay ku faraxsaneen kuna farxi doonin aanay aqbali doonin waa huba waxaa intaas dheeran dadka fariinta kale uu rabo inuu farwci tahay walaalayaal etoobiya aqoonsi idiinma hayso aqoonsigan idinsiina hadday tiraada aqoonsi jira ma aha dad jiro oo soomaaliyeed oo haddaba jira nabadaysan barwaaqaysanaa tihin oo soomaali inteeda kalena colaad idinma qabto wax kasta oo na dhex maray oo hore oo dhacay xamdigiisiina hadday tiraada aqoonsio tabasho ah oo jirtaaye ma goyso dhulka qaar ka mid ah bixinayira marna ee aqoonsigaan ka dalbanayna ma goyso waxaa rabaa dadka soomaaliyeed ee waqooyinka soomaalia degan inaan xusuusiyo taariikhda etoobiya iyo eritrea ay ku midoobeen iyo markii daba meesha ay tagtay inta dadka eritrea ay ku qaadatay midowgii etoobiya ay la midoobeen iyo ogolaansha etoobiya ay ogolaadeen meesha ay ku dhammaatay iyo intay ku qaadatay wadda la sahmeeya meeshaas nagama jirto dowladda etoobiya waxay leedahay dadka reer etoobiya mar walba darisaan ahayd ismaanaan dooran ilaaha daris naga dhigay waanan ahaan doonnaa hal obshanaan qabnaa nabad inaan ku wada noolaanaan qabnaa obshan kale noo furan ma laha ayadoo duruufaha maanta geeska afrika ka taagan ee cimilada isbedeshay kalaama janjiga uu keenay dadkanagu ay la tacaalayaan ayada oo maanta la og yahay argagixisada geeska afrika ka jirta dadkanadu inay la tacaalayaan ayadoo la og yahay badda cas ee hadda la hadal xaaladeedu sida ay tahay oo cadawada faraha badani maanta ay dowgaan geeska afrika ay ka jiraan in yaroo shidaala lagu sii shubaayo sax ma ah soomaaliya iyo etoobiya macaamilkeedii sanadihii dambe braawmister abiye axmed waxaan leeyahay faragelintii mala zanaawi markuu etoobiya madaxda ka a ah soomaaliya uu ku sameeyey al-shabaabaa ka dhashay shabaab ka hor ma joogin dalkan maanta oo aan shabaabka ka adkaanay oo baabi'intoodii ay joogno oo ay madaxdoodii mas-uuliyiintooda isu soo dhiirayaan oo dhulkii in badanoo kamida aan ka hadlahayn inta kalena aan ku sii soconno saaxiibayaal madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo ka waramayey qaybo kamid a badda soomaaliya in Itoobiya laga iibiyey sida Somalilanna ay sheegtay inay ka kireysay oo dekad halkaas ay ka sameyn doonaan waxaana uu la waramayey amaba uu khudbadan ka horjeedinayay labada gole ee baarlamaanka iyadoo khudbaduna ay hab life ah hawada ugu jirtay oo dadka ay ka daawanayeen aaladaha kala duwan iyo baraha bulshada ku sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban xaraash war inadeer maxaad xaraashaysaa war wax walba waanu xaraashaynaa oo inadeer bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damacaa nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba naga diyaar dhaliin shaqaysa waatan gaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal hagaag saaxiibayaal xog horesi aad la socotaan idaacadda kulmiye muqdishona waa idinkaga imaanayaa arinta badda ee hadalhaynta xooggan dhalisay sidoo kalena dadka shacabka ah ay aada u hadalhayeen maanta iyadoo sidoo kalena ay kaga falcelinayeen siyaasiyiinta iyo shacabkaba si isku mid a ah, inay ka xun yihiinna ay wada tilmaamayeen ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxaa arrinkaas ka dhalan karo siyaasi cabdi xaashi cabdisalaan oo ka faallada arrimaha siyaasadda soomaalida waxaana siyaasiga ah sidoo kale wax ka weydiiyey doorka dowladda dhexe ee soomaaliya looga baahan yahay sidii ay kaga falcelisay iyo eh, sida loo baahnaa inay kaga falcelisaba eh, bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aad waad mahadsan tahay kulmiyana dhamaan shaqaaleeda walaysalaamaha daba harkisay Eh, waa la sugayay laga dhowr eh, yani laga dhowr xalay ilaa maanta saakayba eh, madaxda sare hadaladooda iyo go-aanka dowladda kasoo bixi doonaba maadaama ay runtii etoobiya ay kasoo hirtay mataqaanaa heshiis ka dhacay dowlad goboleedka somalilan iyo etoobiya dhex maray arrintaasoo qaranimada soomaaliya ku ahayd runtii qatar soomaalidu dhammaan meel walba iyo joogaana marka heshiiskaas la saaciiyey ama kaaka runtii dabcan ay u dhex aadi aada iyo loogu fajacay dareen ahaanna shucuurta dadku aada isku badashay marka madaxduna dabcan maanta hadda way hadleen go-aamadoodana dabcan si toos ah ayay u cadeeyeen waxayna sheegeen dabcan insan marna aysan dabcan eh, raali ka ahayn taakad u soomaalina diibo ama bad eh, wadankuna etoobiya ay kusoo xadgudubtay arrin loo dulqaadan karan iisanana ahayn Eh, dabcan inkastoo eh, leeyahay luqada diblomaasiya dowladu ay etoobiya kula hadashay dadka qaar ay dhaliilayaan ay leeyihiin xoogo waxaa ka muuqda dabcan eh, dabacsanaana la rabay luqad taa ka adag dowladda inay isticmaasho laakiin haddana waxaan isleeyahay arrimaha noocan oo kale markay dhacaan nidaam loo mara ayaa jiro runtii qaanuun caalami ah marka waxaan isleeyahay dowladdu waxyaaba badan waxaa jira ay kaydsanayso isleedahay Eh, hadii etoobiya dabcan ay soo jawaabi weyso ugu dambeyn eh, eh, gadaal luqado kala dugnaasha adag ka isticmaala oo sida aniga dabcan ila muuqato waa garta marka waa difaacaynaa ee dawladdu laakiin tiri badda dhulka iyo cirkaba taas hadallada adag soo kama mid ah way ka mid tahay dawladdu dabcan mataqaanaa in arrimahaas ay sheegto laakiinse dabcan hadda aniga inaan dhaliilaayo ma ahan go-aanka dowladda wakti la dhaliilana lama joogo wakti waxaa la joogaa runtii eh, soomaalida u midoobi lahay dabcan eh, mataqaana eh, difaaca wadankooda laakiin waxaan ka hadlayaa social media ku arkaya dad badan oo dhahaya dowladdu luqad diblomaasiyadeeda adag dabcan in tan ka duwalan isticmaasho ayay ahayd maadaamaan ahay falanqeyo siyaasadeed eh, arrimaha soomaaliya ka falanqooda marka dadkaas waxaan u sheegaya dabcan ahaan aan u hadlayay in luqadaas oo eh, yani dawladda wax badan aad moodaa inay khayrinayso ay yani laga yaabaa haddii aytoodii arrimahan ay jawaab ku haboon kasoo bixi weyso laga yaabaa marka arrimo kaleeto waaweyn inay dhacaan ama luqad kale diblomaasiyatan ka adag dawladda inay isticmaasho dabcan eh, hadda waxay u wactay dawladda safiirkeeda dabcan wadatash ayayna dabcan la sameyn doontaa hadii etoobiya waxaad moodaa in usi yani inta habasho jira heshiiskaas waa dhaqangal waan samaynaynaa oo kusii adkaysanaynaa hadda waxay noqonaysaa markaas xiriirka dowladda etoobiya la leedahay dowladda markaas qasab ay ku noqonaysa dabcan mataqaanaa in ay heshiis ku samayso eh, xiriirka cilaaqaadka sidii looga jari lahayna dabcan dowladda marka inay ka hadasho wax dambe oo markaas la xeerinayo haba yaraatay ma jirto laakiin dowladda waxay dirtay baas nabad iyo wada noolaasha inay jeceshahay etoobiya arrinta ay qalad ay tahay dowlad goboleed sharciyan uusan dhiibi karin taaka dhul soomaaliyeed kamida ah, ama bad kamid ah intuba aysan shishiiska noocaas dowlad awood uusan ulahayn geli karin xataa wuxuu sheegay madaxweynuhu dowladda madaxda had joogta xataysan dhul soomaaliyeed isan ku dhiiran karin hanti soomaaliyeedna ay tahay marka waxaa laga dhor sugayaa jawaabta etoobiya kasoo bixin doonto haddii etoobiya ku adkaysata marka hadda eh, markaa cudurdaar markaas madaxda yeelan ma doonaan runta ereyadahan hadda ay ku hadlaan ereye ka duwan inay ku hadlaan oo arimo arrimo xiriirka in la jaro oo kale isla gaaro heerkas la gaarsiiyo markaas tilaabta xigta wayaan isleeya dabcan eh, anoo fursaddan ka faa'iidaysana waxaan rabaa horta eh, soomaalida meel walba ay joogaan idin umidoobaan arrintan qadiyada difaaca dhulkooda soomaaliyeed dadka gobolada waqooyina waxaan u diraya leeyahay baad ah in madaxda hadda yani u joogto muuse biixi hogaaminaya arrintan uu sameeyey inay arrin qalad ay tahay shucuurtooda dabcan maanta way muujiyeen insan halkaasna kala yani dabcan aysan ugu sii harin xisbiyada mucaaradka qaar baa hadlay baarlamaanka iyo golaha guurtiisa somalilan waxaan ugu baaqayaa arrimahan inaan la siyaasadaynin dabcan mataqaana inay ka hadlaan gafka weyn madaxweyne muuse biixi galayna dabcan in ay mataqaanaa si ficil ah arintaas inay soo horjeestaan oo baljays inay ka siiyaan mataqaanaa soomaalida meel walba ay joogto maadaama muuse biixi yani maantay uu ku hadlayay yani ka turjumayay qolada waqooyi mas-uulkooda inuu yahay cabdixashi somalilan waxa ay sheegtay wadahadaladii jabuuti lagu galay in ay qeyb ka ahayd arrintan dowladda federaalka ahna ay jibisay eh, heshiiskii jabuuti ka dhacay taas sidee kula tahay adiga dib markaan ugu noqono shirkaas hadda aad sheegtay horta eh, waxaa soo baxayay runtii xalay baleeyahay shaki badan baa soo baxay lalahaa runtii waxaa jirtay xan eh, suuqeed siyaasadeed ah in arintan etoobiya ay madaxweyne muuse biixi dabcan mataqaanaa oo la galay in lagu karkariyey dabcan jabuuti ama dadka qaar ay lahaayeen madaxda cusmaan margeela iyo madaxda madaynahaba waxbay ka ogaayeen sidai dadka yani xanta suuqa taale ay ahayd laakiin taas waxaa fashiliyey runtii dabcan maanta dowladda qaraarkii soo saartay ee madaxweynaha luqada adag uu ku hadlay uu sheegay isagoo shalay aan madaxaanan ahayn iyo maanta uu madax yahay iyo beri hadduu xilka ka day uusan marna ogolaan doonin wadanka qeyb kamid a ah in la dhiiyo mase dowlad kale la siiyo runtii waxay ahayd arrin aada u adag waxayna arrintaas baabi'inaysay xanta suuqeedka runtii jirtay dabcan laakiin haddii dowladdu ay ka aamusi lahayd xantaas dabcan waay way sii xoogaysan lahayd mararka yani ay dhacaan arrimaha noocaan oo kaleeto ah oo taabanayo wadan masiirkiisa oo kaleeto ah madaxdu inay ka hadashaa sida hadda uga hadashay oo kaleeto siyaasi cabdi xaashi cabdi sanaan ayuu ahaa waan wax ka weydiinayay go-aanka dowladda federaalka ay ka qaadatay heshiiskii somalilan ay la gashay etoobiya ee ku aadana in qeybo ka mid ah badda soomaaliya ay saldhig ka samaysan doonaan iyo dekad ay kaga soo degaan agabyada ay adduunka ka soo rartaan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab inaad wax maqasheen la dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran wagaag saaxiibayaal xog waraysi aad dhegeysanaysaan idaacadda kulamiya muqdishona waa idinka imaanaya somalilan ayaa waxa ay sheegtay in dowladda federaalka ay burisay heshiiskii lagu galay dalka jabuuti iyadoo sidoo kale ku tilmaamtay mid baalmartay qodobadii lagu heshiiyey oo qeyb u ka ahaa qodobka in hadallo xanaf leh oo qoraallo ama muuqaallo aan labada dhinac midkood uusan gudbinin si wada xaajoodyada dhiman ee socon doono aysan u dhaawicin wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan ayaa sheegay in somalilan waxyaabihii ay ka wada hadleen dowladda federaalka ay qeyb ka aheyd in wadaxaajoodkii jabuuti ku dhex aan looga hadlin amaba aan looga hadli karin etoobiya waxa ay kala hadleyso dowladda etoob waa somalilan ama maamulka somalilan waxa uu kala hadlayo dowladda etoobiya oo qodobada ay qeyb ka ahayd heshiisyada waxyaaba waxa ay sheegeen inay jireen qodobo aan la shaacin balse si hoose looga wada hadlay oo is afkarad laga gaaray markana saaxiib yaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay war ma haysaane ayaantan waa tii horrema ducaysanaysay naw waar duco way soo dhaaftay dhulkanna waxay rabaan xoog inay ku qaataan rabbin laale rasuulaan laale awliyaan laale ambiyaan laale iyo ereyna warmaday war ma islaabi axmed wuxuu yidhi aweyba ahaa itoobiyan widmate anigara laa beherley hunate sudaanka horamada hargisayim hadda kahor wuxuu ku ducayey laftinaga dhulkinaga cirkinaga iyo badinaga war isu maagan isnoojiyoytama wala dhombaha nagni yelle war hana cunin qumaynaqa maxaa loo dhihi war war mahaysaana dhaantadii abi axmed muuseo ka jawaabay wuxuu yidhi arligeennan itoobiya ee amniga inagoo dhalanno waan ilaashanaynaa war inagu abasiini baan isku nahay tiyarunkuweelay aryaadhaha tanu heesi hadal wees markaas la soo dhaaftay muuse biixicad ka mida somalilan u saxiixay abi axmed soomaali meel kastoo joogtana intii waxgarata carey biq la dhaheen shacabka somalilanna beriga mugaan fiirsanay qaybu muuse la safneedoo etoobiya dhulkaanya laga kireeye xaad ka rabtiinay dhahaayeen qaarna waxay dhahaayeen dadaan ilaahayba bad siinaa muuse rabaa inuu baddaanya siiyo hadda wariya dhammaantii saxiixa abi axmed iyo muuse biixi waxaa hore looga yidhi nimaansaa saafarahaaside mahaysalka dhigtaan suuga niman saafarahaaside mahaysalka dhigtaan suuga war kalemaanay haddaan bootayo soomaalidu damiir bay lahaa jirtay waxaan dhihi lahaa biyihii iyo kalluunkan abiibila ku taamaayey inuu bililiqaystayo hadduu boob ku raba saylac booto orama weeyo wallaan beeni soconayne baadilkiyo haddaysnaan dulmiga badan ka waantoobin in kastoo hor la isugu birdhigay wayse sii barane bamba culus haddaan weyna iyo baaba iyo kaare bakoorada in layskaga celshaa waa bannaan tahay warbislo waa runtaaye waddan bilcilo aadmigu uu bogay oo badaha laba isbalayso xoolo badanna leh baylah maaho lama bigi karo war booto bushimoolka ka gudubtay birtallika asareelankii badaaniyo inay berigaana beek weydiiye horan waliba langanay qarankani be ma aha dhulkayguna boob ma galo badayduna badayduna ii ma aha aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi looguma baalamin bilaash bad lagu bixi maayo been looguma baalamin bilaash bad lagu bixi maayo been war cabdulla waxaa kaloo la yidhi baaqa shalay adhiis laga maqliyo baa ka soo yeedhay barbar kale haddii loo fasiro beenta odayaasha bilow fiican weeye go'aan baahi loo qabaye bahbah iyo haddaan kala ahayn beele iyo reero boggaa laga midoobo dadkii waa baraarugay ha yeeshee barwaaqada jirtoon ugu boqoolayno iyo baabka loo aadayaan ii bislayn weli keliye barqa kulul itoobiya markuu booqasho u aaday bahdilkiio siday ula dhaqmeen biixi lala yaab urbisla waxaa kaloo la yidhi dunida baaqaan u diray haddaanay jawaab ka bixin bilaa waha dhiigaliyo baba iyo waa colaad war waxaad ka tagtay haddii lagu yidhi badrool badan baa halkaa ku jira biyahaaniga aniga iska leh waxaad ka tagtay badayduna badayduna war kalemaana etoobiya beenbeentaas waxba ku heli mayse madaxweyne xasan sheekh maanta baarlamaanka soomaaliya uu la hadlay wuxuuna ka sheekeeyey taariikhda itoobiya iyo dhaqankeeda wuxuuna yidhi eritereo hadda ka hor heshiis la gashay taariikhdooda waa la ogyahay heshiiskaas dhibka ay ka mareen iyo wixii ka raacay iyo xorriyaddooda dhibka ay ka mareen somalilan mar uu taariikhdeeda ka sheekeeyeyna wuxuu yidhi waagii gumaystaha ingiriisku uu haystay odayaashii xilligaas waxay ingiriiska kula heshiiyeen inaysan gabarh ajnabiyuhu ku dhali karin ciidda somalilan helaan taasina ingiriiska waxay ku kalliftay gabadhii uur yeelataa inay ku soo dhasho dalkooda sababtoo ah odayaashii xilligaa waxay diidayeen in dhulkooda ilmaha gumaystuhu ku dhashaan oy xuquuq ku yeeshaan haddii heshiiskaasna maqaaraa lagu qorayo wax qarsoon maahan ee muuse xawmahasugu ahri waay xowlo indha caddayna warwarka iyo dhexgelina madaxweynuhu isagoo khudbaddiisa sii wada wuxuu yidhi odayaashii somalilan ee xilligaas hadday maanta maqli lahaayeen heshiiska dhex maray muuse iyo abiy axmed qarraxan bay u dhimi lahaayeenoo wadnaha istaagi lahaayo maba noolaadeen laakiin weli haddana dad damiirkoodu nool yahay yaa ku sugan somalilan wuxuuna intaa madaxweynuhu sii raaciyey etoobiya somalilan aqoonsi ma sii karto umana hayso wax ay u tari kartoon dhibaato ahayna ma jirto innagaa walaalo ah oo dad iyo dalba naga dhexeeya wixiina dhex maray oon kala tabanaynana waa ka heshiin karnaa laakiin taaka dhulkeenna ka mid ah qof inuu bixiyo awood u lihi ma jiro sidoo kalena qof inuu qaato awood u lihi ma jiro sababtoo ah dhulka innaga kaliyuhu ma lihina waxaa leh jiilalka dambe ee dhala doonee soo socda wixii dhiiglow kaca ma yidhiihe war xaaladdu waxay maraysaa adoon door raacin weli intuu ku dumay habeen mojadi dusha iman oo aan garanayn dabaal badwayn dalaq lama yidhaahdee war waxaa kaloo layidhi waaqlow marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin waysla darsaane doontaan wedi kara nin la doortayo mudan war cabdulla abi axmed warkaas kaa yeeli maaye waxay ka maraysaa badweyn bay doonidu ila sii durkaysa halka malab laygu daadshay waa baddaade war bislow muuse biixi waxay ka maraysaa bad baan galay callaydhahee bad baan galay iyo ceel gumbaacoon bartanka u fadhiiste war muuse biixi afan u qaylinayee haddaan galay qaabaqowseen yeedhay baddamow jadale nin bilaala daray yidhi biyaha baabah baan ka dhigay inuu baadan yahay u ku jiro waa midaanu bixin war war ma haysaaniine golihii wasiirada maanta go'aan baa ka soo baxay ma gurmad degdega bay yidhaahdeen doorashada buntland dib loo dhigay miyay dhaheen war dastuurka hala dhammaystiro miyay dhaheen yaaya furuntaan gelaynaa qaar yidhaah ma laga waayo waalmayana ixtiraafeen war weligii warkama dhexaradhin sidaa waalan tihiine afhayaanka xukuumadda farxaan maxamed jimcaal dhaqaale oo akhriya go'aanka golaha wasiirada ka soo baxay wuxuu yidhi golaha wasiiradu markay arkeen qodobka dastuurka golaha wasiiradu markay arkeen xeerarka caalamiga golaha wasiiradu markay arkeen sharciga qaramada midoobey golaha xukuumadu markay arkeen jaatarka midowga afrika golaha xukuumadu markay arkeen ka jaamacadda carabta golaha xukuumaddu markay arkeen xeerka igad ku dhisan tahay golaha xukuumadu markay arkeen sharciga ururka islaamka golaha wasiiradu waxay garawsadeen in etoobiya ku soo xadgudubtay jiritaanka soomaaliya iyo madax bannaanideedaba xeerarkaasoo dhammana waxay qabaan midnimada soomaaliya jiritaankeeda inaanay cidi taaban karin etoobiyana safiirka noo jagaa degdeg waanuu uga yimaadaa hayehe haddou diido miis iska joogo ka warranhe war cabdilla warkaa iga dhex galan ra-isul wasaare hadlayna wuxuu yidhi taaka dhulka soomaaliya ka mida ma jirto cid bixin kartaa madaxweynuna sidaas leeg taaka lama bixin karuu yidhi mucaaradkana nin kastoo hadlay wuxuu yidhi taaka lama bixin karo xataa afhayeenka shabaaba hadlay wuxuu yidhi taaka lama bixin karo marka bow waxaan la yaabanahay hadda dhulka ayaa taakeeyey war bashiiroo adi waran hayle tirada abirka taaki ka bilaawdaas waaniya walla weynay been baa isku sheegteene ma madaxweynaha qaranka wasiirka muuse biixi xiddiid ayaa taa ka dhula bixin waayey wixiinu ila waa farageline warbow hadda saylaafala kuma jidhamiya maka dhabayseen war bashiiroo buntland ay ku mashquulsan tahay ilaa hadda taaka lama dhiibi kara inta tiri kamid mid maahan waan yaarahen imaaraadkuba waa joogaa maxaa etoobiya ugu diidaysaan war waaqlow bilaashaan jirjirka hajiyaasa maa shalay gelinkii dambuwalaay ka dambooy ilaa hatilika rooga badda sayla jiinja miroogsida qorto hid ya meelkin yaale ya taabaata war intaa doorashada buntland iyo ciyaaraha maamul goboleedyada ku mashquulsanaedeen ayaa muuse iyo abiy axmed kala war oo anigu inta kale la mayaabaniya waxaan la yaabanahay nabadiiya nolol inay muuse biixi eedayso sababtoo ah lix dekadood bay siiyeen muusena hal dekad buu bixiyey war muuse biixi bilaash baa loo handadayahay orommada hargeysa joogtaa ku filan haddii xaalku xumaado marka inuu iska sasaba xaqu uu leeyahay aryaadhaha orommadu intay hargeysa qabsahaysa muxuu sidi sacuudiga warqada ugu sameey waaye wasiirka arrimaha gudaha somalilan mujaahid maxamed kaahin oo difaacaya mujaahid muuse biixi wuxuu yidhi dowladda soomaaliya waxay ka baxday heshiiskii aan jabuuti ku kala saxeexannay sababtoo ah qodobadiisa waxaa ka ahaa erayada xanafta leh oo labada dad sii kala fogaynaya inaan la isticmaalin haddana dhammaantood afkay furteenoo kale maysan harinurbawadamataaka lama biin kar uka carooday naw waar taakada miyaa naga leediin haddaanu doonno tallaabaannu bixinaynaa aryaadhaha idinkoo waxba isdaalin waxaa la yidhi iibsahaya arligo ninkaaran mala aamina iibsahaya arligo ebera mala aamina naw waar cabdulla waxaa nugu fududaan maanu iibina waanu karaynne qurbow damaca etoobiya waa qaybi oo xukana waxaan maqli jiray ninkii kala saad laho kala sooc wado ninkii si xunu fekero aday taladii ku seegto sidaad moodaysay mahe war hooy soomaaliya soomaali baale war heystaas madaxweynaha baarlamaanka ka hor qaaday aryaa calaa kulli xaal soomaali is maysa waxaan leehay dhulkaagu waa lama huraane ku dhaqo ku dhiso ku dhimo dhulkaagu waa lama huraane abdulna waxaan maqli jiray qofkay dhalashadiisu soomaali dhaba runa oy dhiigle tahayo yaa dhisayo yaaduga dhuuman dalkaaga yaa dhur sugaayo yaa xiga dhaxalkiisa war madansisamabadhalin aan wali dheegi jiray sanadkii imtixaanta qabadaa qaarka sara badan yahay taa kana qabyada tahay tay qaloola tahayoo wayno qori afkii warwalla weynay dagaal baa hurinaysaane arrinkaa ka hadlaysaanna wax shaqaa kuma lihiidine somaalilanna waa qaran madax bannaanoo iskii u taagane maydin maqal haddaad dhegaleedihiin dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa arya waaqlow adigoon xabad isxiijin waxaa ka hor la yidhi soomaaliya soomaali baale fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekeeya iyo ah ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo saar laho midkii kala sooco midkii bixun dhigero midkii kala saar laho midkii kala soo wado midkii hadday taladii tuursato sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale hadday taladii tuursato sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale wareeda hadday ku warto haasi silciyo dhibgaadho dhammanteediyo dhumanteed soomaaliya soomaali baale dareeda hadday ku warto haasi silciyo dhibgaadho dhammanteediyo dhumanteed soomaaliya soomaali baale kala sooco midkii kala saar lahu midkii kala sooc wado midkii si xun u fekero dhacday taladii joogsato sidaad moodaysa mahe war ooy soomaaliya soomaali baale day taladii kuusegto sidaad moodaysa mahe war ooy soomaaliya soomaali baale farida hadday ku warto dhamaanteediyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale sariida hadday ku arko hasi silciyo dhibgadho dhamaanteediyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale Bye. ما taar laho midkii kala sooco midkii si xun fikiro midkii kala taar laho midkii kala soowado midkii si xun u fikiro dhacday taladiisu sibto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale day taladiisu sibto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale bareeda hadday ku warto taasi siliciyo dhibgaadho samanteediyo xumantee soomaaliya soomaali baale dariida hadday ku arko taasi siliciyo dhibgaadho samanteediyo xumantee soomaaliya soomaali baale kala sooco dhibkii wado dhacday taladii guurtano sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale day taladii guurtano sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale wareeda hadday ku warto maasi silciyo dhibgaadho samanteediyo xumanteed soomaaliya soomaali baale dareeda hadday ku warto maasi silciyo dhibgaadho samanteediyo xumanteed soomaaliya soomaali baale Somali, Somali, Somali. Bye.